alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiir suurati nisa baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda afariyo siddeetanaad ee min suurati nisa allah waxauu yidhi faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak faqaatil dagaalan yaa muxammadu muxamadow fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka u dagaalan laa tukallafu ilaa nafsaka lagu kallifi maayo ilaa nafsaka naftaada mooyaane cid kale lagu kallifi maayo falaa tahtama bitakhallufihim canka tafsiirka wuxuu odhanayaa jalaaldiin asuyuuti allah falaa tahtama bitakhallufihim ha ku haminin bimacnaa dan ha ka gelin bitakhallufihim canka dibdhacay kaa dibdhacayaan oo ay ku raaci waayaan dadka qaarkood almacnaa qaatil walow waxdak macnuu wuxuu dhacayaa dagaalan kulay ku tahay keligaa xaalaad keligaa tahay kulay ku tahay dagaalan fa innaka mawcuudun binnasri waayo adiga waxaa lagu ballanqaaday guul baa lagu ballanqaaday aad guulaysanayso waxarridi almu'miniin mu'miniinta boori oo tirtirsi oo dagaalka iyo jihaadka ku boori xusahum cala alqitaali wa raqibhum fiih yacnii ku tirtirsi dagaalka waraqibhum fiihi jeclaysii inay dagaalamaan oo jihaadaan casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casa allaahu allah wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu celiyo baajiyo ba'sa aladiina kafaruu ay xarba aladiina kafaruu kuwa gaaloobay dagaalkooda dhibtooda waxaa loo jeedaa dagaalkooda oo dagaalkooda idinka celiyo oo idinka baajiyo yacni idinla dagaalami waayaan wallahu ashaddu ba'san wallaahu allah ashaddu isagaa darraansho badan ba'san xagga dhibaatada yacni minhum yaga ayuu ka yacni markaa dhibaato daran yahay wa ashaddu isaga ayaa daran tankiiran xagga cadaabista ay tacdiiban minhum yacni siday waxu cadaabaan si ka daran baa allah waxu u cadaabaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxauu yidhi sida laga sheegay waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye la akhrujanna baxee oo baxee oo baxe walow waxdii kulan keligay ahay waa baxayaa yacni markaa walxaal low kuntu waxdii yacni kuntu waa markaa waa qadaran tahay yacni xaal walba baxe walow waxdii ay walow kuntu waxdii yacni markaa kulan ku ahay yacni keligay aan ahay waan baxayaa xaal walba xataa xaalkaan keligay ahay waa baxaya fakharaja bisabciina raakiban wuxuu markaa la baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan markaa yani markaa rakuuba saaran ama marka waxa weeye markaa wax fuushan ayuu markaa la baxay ilaa badrin suqra bedertii yarayd ayuu markaa ula baxay bedertii yarayd ayuu markaa ula baxay fakafa allaahu ba'sa alkufaar allah waa ka dabbaalo waa ka celiyey yacni markaa dagaalkii gaalada oo markaa lamay dagaalamin oo uma iman yacni way baqeen oo way markaa way tageen biilqaa'i rucbi fii quluubihim wuxuu ku markaa celiyey ilaahay oo ku dabaalay biilqaa'i rucbi cabsi inuu ku tuuray fii quluubihim qalbiyadii gaalada wa manci abi sufyaana iyo abi sufyaan inuu markaa diiday ayuu markaa ku celiyey mancigu wuxuu ku cadfan yahay ilqaaga marka macnuhu wuxuu dhacay wa bimanci abi sufyaana wuxuu kaloo gaalada markaa dagaalkoodii iyo dhibtoodii ilaahay ku dabaalo ku celiyey diidmada abi sufyaan uu u diiday can ilkhuruuji bixitaanka uu soo baxaayo waan loo qadarin inuu soo baxo oo waxa weeye markaa waa yani marka laga baajiyey yani dabeed ku dhacday daraaddeed markaas dabeed may soo bixin kama taqadama fii aali cimraan sida ku soo hormartay suuradda aali cimraan aayaddanna allah wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam khusuuskiisa si gaara in loo amray dagaalka loo amray uu gaalada la jihaadayo la dagaalamayo sidaa nebiga loo amraa dadka kalena loo amray oo waxay noqonaysaa yacni amarka nebiga la siiyey inuu dadka kalena ku dhacaayo oo macnuhu u dhacaayo idinkuna dagaalama marka uu ku dhacayo oo wuxuu noqonayaa amarka nebiga la siiyaa yacni caamun min xaysu almacnaa xagga macnaha inuu caam ka yahay buu noqonaya xagga macnaha inuu caam ka yahay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa qaatiluu in mu'miniintiina lagu leeyahy waayo maadaama khitaabka isaga lala khitaaba ay ka dhigan tahay ummaddoo dhan in lala khitaabay ay ka dhigan tahay waxaa macnuhu u dhacayaa markaysaa markaa dirira ayuu markaysaga u dhacayaa yacni caamka ma aha xagga lafdiga caamka ma aha xagga lafdiga waa khaas uma bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi isaniyu yacni waxa uu odhanayaa saaxibulmaraaqi wixii nebiga lagula khitaabo khusuuskiisa caamyeelista la caam yeelayaa waa madhabka markaa korreeya wuxuu u jeedaa waa qowlka raajix ee ah waxaa nebiga lagula khitaabaa oo isaga markaa lagula hadlaa waxay leedahay saddex suuro maray qariina ku lammaan tahay tilmaamaysaa inay nebiga ku gaar tahay oo ka dheeraada mukhaatabada isaga sida gaarkaa loola hadlay daliil khusuusiyo ahi ay la socoto ama qariino loo hayo suurada labaad waxay tahay mar qariina jirto inay caam tahay oo lala wadaago aynay ku gaar suurada saddexaad waxay tahay maruu labada qariinaba ka madhan yahay calaamad tilmaamaysa in lala wadaago oo uu caam yahay iyo calaamad tilmaamaysa inuu khaas ku yahay labadaba inuu ka madhan yahay markuu ku lamaan yahay calaamad tilmaamaysa inuu markaa nebiga ku gaar yahay waa sida markaa markuu ilaahay uu yidhi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi in araada anabiyu an yastankixahaa mukhaatabada keliya laguma deyn ilaa aayadda waxaa lagu bilaabay yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka halkaasaa laga soo bilaabay ilaa uu allah yidhi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada anabiyu an yastankixahaa laguma daynay qariinaa la raaciyo khusuusiya tilmaamaysa khaalisatan laka min duuni almu'miniin aday ku gaartay mu'miniintu kulama wadaagaan qariinadaasi markay la socoto laba iskuma hayso inay nebiga ku gaartay marna shayga nebiga lagula khitaabay waa shay qariina ku lammaan tahay in lala wadaago yaa ayuha annabiyu idaa tallaqtum annisaa'a fatalliquuhunna liciddatihinna wa axsu lcidda nebigu waa lagu halqabsado hadalkaa lagu bilaabay laakiin maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya jamac in mu'miniinta loola hadlayo idaa tallaqtum annisaa'a fatalliquuhunna tallaqtum fatalliquuhunna wa axsu lcidda haddama arta waxa weeye qariinatu tacmiim baa markaa ku lamaan qariino yacni markaa in la caam yeeliyo taana layskuma hayo ina caamta markuu labadaa amaaradoodba ka madhan yahay oo mukhaatabo keliya yahay nebiga lagula khitaabayo asalma waxa ah oo lagu xambaarayaa cumuum min xaysu almacnaa mise waxaa lagu xambaarayaa khusuus ahlucilmigu taa waa ku kala duwan yihiin almadaahib athalaatha madaahibta saddexda ah shaafici marka laga reebo waxay qabaan caamun min xaysu almacnaa buu noqonaya shaafici isagu wuxuu maraysaa khilaafkeedo isagu wuxuu yidhi waxay noqonaysaa mar haddii qariinatu tacmiim aanu wehelinin waxay noqonaysaa khaas ayay noqonaysaa wixii deliil kale loo helo yadu waa ka duwan tahay oo qariinadii baa dee khaarijiye marna noqonaysa marna daakhil noqonaysa marka sida jumhuurka ay qabaan ayaa kollay markaa yacni markaa qawisan waa culammada markaa culamo badani arjaxaan sidaas markaa jumhuurka ayay arjaxaan saas aawadeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yahay ummaddu kay ku dayanaysay allahna uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana yacnii dayasho wanaagsan baa rasuulka idinku sugnaatay de wixii nabiga lagula khitaabo wax u asala in lagaga dayanaayo wixii deliil gaar yeelaa wahalkeeda waa yahay falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha likay laa yakuuna cala lmu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna watara guurinta nebiga calayhi salaatu wasalaam loo guuriyey zaynab loo guuriyey markii zayddantiisa ka gutay oo furay dabadeed oo ay ka cadad baxday zaydna uu ahaan jiray yacni markaa inaanuu nebigu waagii hore tabaniyo ka ilma yeeshay intaan la xaaraantinimayn ilmo qofku aanu dhalin inuu ka ilma yeesho intaan la xaaraantinimayn waagii hore ay bannaanayd ayuu nebigu ka ilma yeeshay oo zayd ibnu muxamed baa la jiray ina muxamed baa loo yaqaanay marka dabad waa la arrinkaa waa la beddeley waxaa la yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah qofku qof aanu dhalin inuu ka ilmo yeesho yacni inay joojiyaan baa markaa la amray oo aabbayaashood lagu abtiriyo aabba aan dhalin inaan loo nisbayn oo loogu abtirin markay taas la joojiyey dee waxay u qabi jireen waagii hore inuu ilma yahay ka laga ilma yeeshee aan la dhalini inuu ilmaha la xukum yahay u qabeen saas aawadeed dee sawjadii uu qabi jiray markay kala tagaan dabadeed ciddii waagii hore ka ilmo yeelatay ma guursan kartaa waxay u qabeen waagii hore inaanu guursan karin si caadadaa haddaba loo gooyo oo loo caddeeyo inuu markaa ay guursan karaan inamaday waagii hore sheegan jireen aynay dhalin ay ka ilma yeesheen maxaa lagu caddeeyey waxaa lagu caddeeyey zayd ooriduu qabi jiray oo zaynab bintu jaxshin ah markuu zayd dantiisa ka gutay dabadeed dabeedna talaaqay oo furay ay ka cadadbaxday inuu allah u guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha maxaa loogu guuriyey sababtu waa maxay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna watara yacnii cillada marka ama sababtu waa tan marka dee guurinta caynkaasee loo guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam zaynab loo guuriyey waxay caddaynaysay mu'miniintu inay arrinkaasi u wada bannaan yahay si ay yacni markaa ficilkaasaa caddaynayay cilladii baa la tasriixiyey uun cilladii ayaa la tasriixiyey marka waxaa laga qaadanayaa yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii daliil ku gaar yeela u jirin in marka aanu khaas ku noqonaynin marka faqaatil fii sabiili illah waxay ka dhigan ay faqaatiluu xagga macnahay uga dhigantahay xagga lafdiga maaha laa tukallafu ilaa nafsak nebigana waxaa lagu yidhi adiga naftaada mooyaane cid kale lagu kallifi maayo oo bimacnaa maxay u dibdhaceen oo dagaalka u qaybgeli waayeen yacni markaa lagu odhan maayo yacni qof walba yani naftiisa lagala xisaabtamaya walaa taziru waasiratu wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mayso mu'miniintana boorri baa layidhi oo dagaalka ku tirtirsiyo ku boori yacnii allahna waxa uu xaqiiqo ku yaho mudan yahay inuu markaa gaalada ba'sigood iyo dhibtood iyo dagaalkooda idinka baajinaayo o idinka celinaayo yaa saasna waa loo ballan qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan uu sheikhu soo arooriyey waladii nafsii biyadii la akhrujanna walow waxdii kollay qawi ma aha laakiin waxay ka mid tahay mashhuuraadkay ka mid tahay waxyaalaha caanka ah ayay markaa waxbay ka mid tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam marnaba keligii ma bixin oo dagaal uma bixin dagaal keligii uma bixin markastuu baxaayo yacni mu'miniin baa raacaysay oo la dagaalgelaysay yacni saas yadaa ayay ahayd laa tukallafu ilaa nafsaka ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdaan axkaamta sharciga awaamirtiiyo ah nawaahida in takaaliif la yidhaahdo waa laga fiican yahay bacdu ahlicilmi baa sidaa yidhi waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi ku tilmaamay oo waxa qofku uu jecel yahay ciduu jecel yahayna u samaynaayo yacni takliif lama yidhahda ba yidhahdeen takliif lama yidhaahdo calaa kulli xaal laakiin cibaarada noocaasa ah nadar baa ku sugan qur'aanka waxaa ku soo aroortay mawaadic laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa tukallafu ilaa nafsak laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha yacni waxa weeye markaa takliifkii iyagoo la sugaayo baa adiladu sheegaysa oo see loo sugaya waa la nafinayaa waxaa la odhanayaa yacni istisnaaga laga soo reebayo ayaa qaacidadu waxay tahay alistisnaau bacda nafyi isbaatun nafyi dabadii waxaa la soo reebaa wuxuu noqonayaa sugis la sugaayo isbaat buu noqonaya waa qaacida marka alistisnaau bacda nafyi isbaatun saas aawadeed baa laa ilaaha ila allahu u noqotay tawxiid ay u noqotay oo uluuhiyada xaqa ah markii laga nafiyey ciddaan allaah ahayn waxaa istisnaagu faa'iidaynaayay uluuhiyada xaqa ah in allah loo sugaayo lianna alistinaa'a bacda nafyi ihbaatun waayo waxaa la soo reebayaa yacni nafyi dabadii wuxuu noqonayaa isbaat ayuu noqonaya isbaat ayuu noqonaya marka halkaa waxaa ka soo baxaysa laa tukallafu ilaa nafsaka lagu kallifi maayo cidnaba ilaa nafsaka naftaada mooye naftaada waa lagu kallifaya maxaad waxaa u samayn weyday oo ula iman weyday marka dee takliifkii in la sugayo ayaa laga qaadanaya takliifkuna waa shay mashaqo ku jirto in la ilzaamiyo ama la dalbo ya qad kullifa sabi cala aladii ictumi bigayri ma wajaba walmuxarami wa huwa ilzaamu aladii yashuqu aw talabun faha bikullin khalqu yani marka takliif marka la sheegaayo ilzaamu aladii yashuqu waa shayga markaysaga mashaqadu ku sugan tahay in laazim laga dhigo shay aan laga tegi karin ya laga dhigo aw alabun faaha bikullin khalqu aw alabu ladii yashuqu baa macnuhu dhacaya ama shay mashaqa ku sugan tahay in la dalbo ayaa la yidhahda walow yaan la laazimin be calaa haada sunnayaasha iyo yani marka makruhaadkuna waa soo gudagelayaan laakiin marka ilzaamka la yidhahdo waxay noqonaysaa waajibkiiyo xaaraanta keliya ayaa takliifa laakiin marka la yidhaahdo waxa waa alab yani marka alabu ladii yashuqu waa macnuhu u dhacaya marka sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa afarta markaysa markaa yani markaa inay mid walba soo gelayaan yani altaxriim iyo alkaraaha iyo alwaajib iyo alijaab iyo annadb mm. yacni xaaraantinimaynta iyo waajibinta sunnaynta iyo karaahada afarta noocba inay soo gelayaan mubaaxa waxay yidhaahdaan tasaamux ama markaysa markaa tajawuz baa takliifka loo geliyey ama markaysa markaa yani markaa min baabi takliid yani saasoo kale yidhahaan culamada qaarkood allah waxau yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha laqbada koowaad kolley waa laqbaynay man yashfac ku kastoo shafeeco qaada bayna annaasi dadka dhexdooda shafaacatan xasanatan shafaaco wanaagsan shafeeco qaada shafaacada wanaagsani waa maxay muwaafiqatan lisharci waa shafaaco waafaqsan markaysaga sharciga waafaqsan shafaacaduna waa talab weeyi waa cid wax loo dalbaayo loodhanaayo waxaa siiya ama u yeela ama u fuliya waa shafaaco yaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishfacuu tu'jaruu nebigu wuxuu jeclay calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda la jecel ajarka iyo khayrka marka wax la weydiisto in la yidhahdo yaa rasuul allaahi sii rasuulki ilaahayow sii in lagu yidhaahdo laga dalbo si ay ajarna uga helaan ayuu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxu uhi ishfacuu shafeeco qaado bimacnaa dadka u dalba wanaagga yaa u weydiiya tuujaru waa laydinka ajarsinaya haddaad saa yeeshaaneen walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa axab ilaahayna ha ku xukumo wayaqdi illaahuna oo aan amar ahaynna waa loo soo naqliyaa wayaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa axabba iyo walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa axab ilaahay ha ku xukumo carabka nebigiisa wuxuu doono inuu ku xukumo ha ku xukumo ama waa ku xukumayaa wuxuu doono inuu ku xukumo ayuu ku xukumaya marka dalabka cid loo dalbaayo wax wanaagsan loogu ergeynaayo ama loogu dalbaayo waa shay qofku ajarka helaayo weeye waayo waa icaano walaalkii uu caawinayo oo wax wanaagsan yacni uu ku kaalmaynayo man yashfac shafaacatan xasanatan ku kastoo shafeeco qaada bayna annaasi dadka dhexdooda shafaacatan shafaaco yani alab xasanatan wanaagsan oo muwaafiqatan lisharci sharciga waafaqaysa yakun lahu nasiibun minha yakun lahu waxa u sugnaanaya nasiibun qayb baa u sugnaanaysa min alajri ajara minha ay bisababiha sababteeda ayuu ugu sugnaanaysaa sababta shafaacada ayuu ugu sugnaanaysaa damiirka haadu wuxuu noqonaya shafaacaduu noqonaya mintuna saabiye weeye sida markaa tafsiirkaba uu kuugu ishaarayo bisababiha waman yashfac ku kastoo shafeeco qaada ama ergeeya ama dalba shafaacatan shafaaco sayi'atan xun mukhaalifatan lahu sharciga khilaafsan shafaaco kastoo sharciga khilaafsani waxay noqonaysaa mid xun haddii shay xaaraana qofkii lagu caawinayo loogu ergaynaayo oo le marka waxa weeye markaa waxa u sameeya waxa loo dalbayaana ay tahay wax xaaraana ay tahay waxay noqonaysaa shafaaca sayi ay noqonaysaa waa shafaaca xun hmm, waa shafaaca xun yakun lahu waxaa u sugnaanaya kiflun qayb baa u sugnaanaysa nasiibun min alwisri qayb dembigabaa u sugnaanaysa minha ay bisaabiha shafaacadaa sayi'adee xun sababteeday ugu sugnaanaysa minta dambana waxay noqonaysaa sababiya iyaduna wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday calaa kulli shayin muqiita shay walba kii quudinaya ayuu ahaaday ama muqiitan kii awoodaaya ayuu ahaaday muqtadiran awoodaaya fayujaazi waa abaal marinayaa kulla axadin yacni markaa qof kastaba bimaa camila waxa uu sameeyey ayuu ka abaalmarinaya almuqiit asal ahaan waxaa lihi almuqiitu fi lasli macnaahu almuusilu likulli axadin quutah waa ka mid walba gaadhsiinaya quudkiisa gaadhsiinaya haddaba muqtadir maxaa loogu fasiray muqtadir waxaa loogu fasiray wa macluumun ana hada laa yakuunu ila min almuqtadir yacni marka waxaa la ogsoon yahay taasina inaynay ka dhici karin mid awoodaayo mooyaane mid kale marka waa tafsiir bilaazim macnihii ka laazimayaa lagu fasiray ya macnihii ka laazimaayaa lagu fasiray ama macnaha kelmadda marka macnaheedu waxay noqonaysaa almuqiit in laga tilmaamaayo waa ka shay walba quudinaayo shay walba quudinaayo kafaa bilmar'i isman an yudayica man yuqiitu waa kii axaadiiska ay ku timi aman yamliku quutahuna waa soo aruurta uliqa urida bihi lmuqtadiru bimacna alqaadir aladii laa yacjizuhu shay yani waa la ilaaqay muqiit waxaana markaa looga jeedaa buui muqtadirka sida saawiguba qoraay waayahay marka shafaacadii waxay u qaybsantaa mid wanaagsan iyo mid xun bay u qaybsantaa wixii wanaagsanaa qofka waa lagu caawinayaa waa lagu kaalmaynayaa taasina waa icaano qofka walaalkii uu caawinaayo ajarna uu ka helaayo hadduu wax wanaagsan ugu ergeeyo oo u oo uu yidhaahdo ha loo sameeyo ama shafaacada xun ama shay dembi ah ama markaa waxaa shareecada dembi ku ah loo dalbayo ama la leeyahay waxa weeye markaa xadka ha laga baajiyo ama la leeyahay waxa weeye markaa yacni shay xaaraan ah loo sameeyo iyo wax la mida ta noocaas iyadu waxay noqonaysaa mid xaaraan ay noqonaysaa icaanada noocaas ee shafaacada lagu caawinaya shafaaca sayi ah qofkuna waxa weeye dembi ayuu ku mutaysanayaa yacni waa ku dembaabayaa waa ku dembaabaya marka wallahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih waxay ku saabsan tahay waa wixii bannaan iyo wixii markaa aan dembi ahayn ya laakiin wixii markaa dembiga ah in cid lagu caawiyo ma aha saas aawadeed ba allah yidhi wa tacaawanu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan wixii mubaaxana qofka muslimka waa lagu caawin karaa allah waxau yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha aayaddan lafteeda waa laqbaynay waxay ku saabsan tahay salaamta yani cid la salaamo oo haddii markaa laydin salaamo salaan laydinku salaamo salaam sharci ah assalaamu calaykum ama assalaamu calayka ama salaamun calayka tacaabirta noocaas waxaa ku salaamtaan salaantaa mid ka wanaagsan ama mid lamida ku salaama oo kaga celiya salaanta wacalaykum assalaam dhaha waa tii la midka ahayd ama wacalaykum assalaam waraxmat ullah dhaha ama wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhaha marka biaxsana minhaa baa fadli badan marka ama yadii oo kale waa in lagu celiyaa intii in la eg ama mid ka wanaag badan waa in lagu radiyaa oo lagaga celiyaa salaanta marka labada la ysba bardhigay midna waa waajib midna waa sunne ta waajibka waxa weeye waa mid tii la mida ah in salaanta lagaga celiyo oo lagaga qaado waa waajib yadu wayba qadarka ugu yar mid ka wanaagsan in markaa salaantii lagaga celiyana oo salaantii lagaga qaado salaan ka wanaagsanna waxay noqonaysaa sunno waa afdal afdal weeye waxay ka mid tahay meelaha yacni faralka iyo sunnuhu isku nooca ahi sunnuhu ka fadli badan yahay faralka ka fadli badan yahay asal ahaan faral iyo sunne waxaa fadli badan faral min xaysu alaslu waxaana u daliila wamaa taqaraba cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil xadiiskaasaa loo daliishadaa yacni addoonku iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay faralka waxaa allah u jacayl ka badan yahay wax loogu dhowaadaa waa faralka ya walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xadiisu qudsiga nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni ka sugnaaday kamana baxayo addoonku inuu iigu soo dhowaado sunnaha ilaa aan ka jeclaanay marka sida loo sheegay waxaa yacni lagu tilmaamay ta hore inay axab tahay oo allah u jacayl badan yihi ta dambana inuu addoonku ugu dhowaanayo laakiin inay markaa allah u jacayl eh, badan yaho sii jecel yahay lama sheegin saas aawadeed waxay yidhahdeen culammadu yacni faralka iyo sunnaha faralkaa ah khayr badan laakiin mawaadic baa laga soo reebaa ahlucilmigu ilaa saddex mawdic ay gaadhsiiyaan oo mawdicani ka mid yahay oo yacni faral iyo sunno isku nooc ah sunnuhu ka fadli badan yahay faralka intii uu kugu salaamay intii in la-eg inaad kaga qaadaa waa faral waa qadarka ugu yar haddii kale waxay noqonaysaa salaantii lagama qaadin in ka wanaagsan oo ka badan inaad kaga qaadaana waxay noqonaysaa sunnay noqonaysaa sunnahaasina waa ka fadli badan yahay faralka waa ka fadli badan yahay ya sunnahaasina faralka waa ka fadli badan yahay sheikha laftiisuna arrinkaas waa caddaynaya waa tilmaamaya wuxuuse inoo sheegi doonaa mawaadic markaysaga uu yidhi yacnii sunnada ayaa soo reebtay oo markaa waxaweye iyaga salaamta in laga qaadaa yacni marka waajibnimadii waa ka dhacaysa oo waxaweye salaamtii lagama qaaday yacni markaasaa ay tiri marka taas waxa weyan iyadana waan arki doonnaa ashyaada uu sheikhu tiriyey oo markaysa markaa u tilmaamay waa yahay salaamta sharciga sharciga ku soo aroortayna waxa weeye waa assalaamu calaykum ama salaamun calaykum ama salaamu calayka tacabiirtaa in la yidhaahdo waxaana sii fiican assalaamu in la yidhaahdo salaamunna waa la odhan karaa macno ahaanna marka la yidhaahdo salaamun calayka ama salaamun calaykum marka la yidhahdo nabadgelya korkiinna ha ahaato wey laakiin assalaamu calaykum marka la yidhahdo ama assalaamu calayka waa alla geliyo yacni xaalka noocaas ah waxa weeye culammadu laba macnay ku fasiraan oo in macna salaama loo fasiro marka uu munakarka yahayba sida loo fasiraayo oo la yidhaahdo nabadgelyo korkiinna ha ahaataa looga jeedaa ama in la yidhaahdo assalaamu calayka ama assalaamu calaykum ay xifdu asalaami calaykum ilaalinta ilaaha salaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato oo mudaaf la qadaraayo xifdu ayaa la qadarayaa yacni labada macnee noocaasa ayay culammadu ku fasiraan waana sida markaysaga ibnu ambaari kitaabkiisa azaahir ku soo naqlinayo sida iyo sidaba in lagu fasiray oo labadaa qowl culammadu ka leeyihiin xifdu asalaami calaykum iyo assalaamatu calaykum labadaba in loo fasiray labada wejina waxaa sii fiican weliba wejiga ah markaa in loo fasiro xifdu asalaami calaykum ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato waxaa soo arooray xadiis saxiixoo sheegaya assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alardi faabshuuhu baynakum yacnii xadiiskaasoo tilmaamaya assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida oo ilaahay arlada dhigay bimacnaa sharciyeeyey in laysku salaamo faabshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya faabshuuhu baynakum allah waxau yidhi waidaa xuyitum bitaxiyatin taxiya waa salaamtaa looga jeedaa asalkeedu maxay ahayd yacni xayaaka allah bay carabtu isu salaami jireen marka taxiya waa masdarkii xayaaka xayaaka allaahu taxiyatan allah ha ku nooleeyo wey marka taxiya waa nolol in lagu ducaynaayo nolol in lagu ducaynaayo asalku saasay ahayd yacni curfigooda ahaa inay isku salaamaan xayaaka allah markii dambena waxay noqotay uun in looga jeedo yacni markaa salaam in looga jeedo taxiyo marka la itlaaqo curfiga wuxuu ku gaar yeelay yacni wuxuu ku gaar yeelay in salaamta laga tilmaama ya walow lafdiga lagu salaamay xayaa kallaabayaynay ahaan waxay noqonaysaa marka xaqiiqadii luqawiga ahayd ee markii hore ay ku sugnayd kelmaddu waxay xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya xaqiiqada luqawi waa tii hore oo maadaama xayaaka la isku salaamayeen tacbiirka waxay ku magacaabeen taxiya ila waa masderkii xayaakae taxiya ma ku magacaabeen sidii markii ku badatay inay isku salaamaan markii dambe waxaa loo gudbiyey salaamta la ysi salaamo walow bilafdi xayaaka laa yaan la yskuba salaaminbe in taxiyo lagu itlaaqo marka waa xaqiiqa curfiya ay noqotay xaqiiqa curfiya ay noqotay marka sharcan salaamta laynoo sharciyeeyey baa fiican isuma dhigmaan waayo dee xayaakalla haddii qofka loogu duceeyo ilaahay ha ku nooleeyo noolal kastoo qofka la nooleeyo ama cimri dheerayn kastoo loo cimri dheereeyaa dee uma wanaagsana mid waliba uma wada wanaagsana ee qaarkeed baa u wanaagsan yaa waxaa dhici karta qofkii dee inta la nooleeyo loo cumri dheereeyo caaqibadiisa inay xumaato oo khaatimo xun ku dambeeyo oo hadduu markii hore dhiman lahaayee u wanaagsanaa yaa ay uga fiicnaan lahayd yacni markanuu cimrigiisi dheeraaday ee uu khaatimo xumada uu khaatimo xumaystay xaaladda xun ku dambeeyey waxaa dhici karta inuu noolaado oo cimrigiisu dheeraado aanu salaamo iyo nabadgelyo iyo marka aanu ku sugnayn laakiin assalaamu calaykum marka lagu yidhaahdo ama assalaamu calayka nabadgelyo korkaaga ha ahaato noloshii waa ku sugan tahay iyo cimrigii in loo dheereeyo salaamo kale iyo caafiye iyo inuu markaysagaa fitan ka badbaado inuu xanuuno ka badbaado inuu balaayooyin ka badbaado kullu daalika waa loogu ducaynaya u ka wada badbaado ya marka noloshii iyo salaamadii labadaba meesha waa ku sugan tahay laakiin tii hore maxay ahayd yacni qaasir bay ahaydoo waxay ku koobnayd cimri dheeraynta un ayuunbay ku saabsanayd markaa sidaas aawadeed salaamaha dadku isku salaamaan yacni markaa ama curfi ahaan soomaalidu ay isticmaalaan markaysaga waxa ma nabad baa iyo waa istikhbaarun markaysaga waxa yani wax nabada yacni nabadi ma jirtaa weeyaan mugti tani waa duco duco weeye yaa laakiin ma nabad baa duca ma aha qofkii waxba loo tarayaa waa loo ducaynayaa ducadiina qofkii u anfacaysaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga barya yaa waa idinka aqbalayaa waa loo ducaynayaa waxaa loogu ducaynayaa yacni markaa nabadgelyaa loogu ducaynaya inuu aafaadka iyo balaayooyinka ka nabadgalo inuu xanuunnada ka nabadgalo inuu waxa weeye markaysaa yacni xaalaadka xun ee kufriga iyo gaalnimada iyo macaasida iyo fitanka iyo kullu daalika inuu ka nabadgalo yani waxa weeye markaa salaamtani waa salaam qiimo badan weeye waa salaam qiimo badan weeye allah waxau yihi waidaa xuyiitum waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaan laydinku salaamo hadda xayaaka xayaakallaa looma jeedo salaamtii sharciga hadda loo jeedaayo xaqiiqadii curfiyadae hadda ku fadhidaa ya xaqiiqadii luqawiyadii ahayd waa laga guuray bitaxiyatin salaan haddii laydinku salaamo ka an qiila lakum sida haddii laydinku yidhaahdo salaamun calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato ama assalaamu calaykum waa la mide faxayu ku salaama almuxayiya ka kaydin salaamaya biaxsana minha mid ka wanaag badan salaantuu idinku salaamay taxiyadiisii mid ka wanaag badan ku salaama waa ku salaamay waa gartay waa ku salaamaya dee kollay waa uun iska qaasir ma aha salaamtii sharciga ahayd noqon mayso salaamtii sharciga ahayd noqon mayso faxayuu biaxsana minha faxayuu ku salaama almuxayiya ka idin salaamay biaxsana minha ay biaxsana min taxiyatihi salaantiisa mid ka wanaagsan ku salaama bian taquuluu lahu inaad ku tidhaahdaan ugu salaama ba'dna waa ba'u taswiir kaannahu in la leeyahay suuratu dalika an taquulu calayka asalaamu waraxmat ullaahi wa barakaatuh calayka asalaamu korkaaga salaami ha ahaato ama ilaalinta ilaaha assalaam korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinkiisuna korkaaga ha ahaato waa duco weeye aw rudduuha marka dee ziyaadaa lagu daro waraxmatullaahi wa barakaatuhu baa lagu wa raxmatullaahi keliya haddii lagu darana waa saasi leeg waa biaxsana minha hadduu laakiin isagu markaa ku daro raxmada oo salaamun calaykum waraxmatullaah hadduu yidhaahdo biaxsana minha waxay noqonaysaa wa barakaatuhu in lagu daro ay noqonayso wa barakaatuhu in lagu daro ay noqonaysaa hadduu dhammaystira ka warran oo yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaana waxaa lagu radinayaa wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh taasaa lagu radinaya marka mid la mida ayaa lagu radinayaa yacni wuu dhammeeyey maxaa jira xadiid sanadkiisu daciif yahay oo tilmaamaya yacni qofku hadduu markaa yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qofka kale inuu odhanayo wacalayka assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh wamaqfiratuhu oo maqfiratuhu lagu daraayo sheekh albaani waa quweeyey xadiiskaasoo waa taxsiiniyey laakiin wuxuu qirayaa sanadkiisu inuu daciif yahay wuxuu odhanayaa yashhadu lahu alqur'aan riwaayo kaloo xadiisi ah oo u markhaati kacaysa oo xoojinaysa ma keenin laakiin wuxuu uhi yashhadu lahu alqur'aan qur'aankaa u markhaati kacaya buuri waayo wuxuu yidhi qof kasta oo markaa la salaamo waa inuu labada aayaddu sheegtay mid walba heli karaa biaxsana minha faxayuu biaxsana minha aw rudduuha dee haddii waxa weeye la yidhaahdo marka qofka hore ilaa uu gaadho wa barakaatuhu markuu gaadho waxba kale lagu dari maayo waxay noqonaysaa isagu labadiiba ma haysto biaxsana minha agtiisa markaysa markaa kuma sugnaa waxaanay noqonaysaa dhammaan dadka mid walba inuu helayo labadan inuu ku radiyo oo salaanta kaga qaado biaxsana minha iyo inuu ku radiyo yani markaa iyada lafteedii mid la mid a markaa saas aawoodee ictibaarkaasuu u yidhi waxa weeye xadiisku waa xasanun ligayri qur'aankaana u kacay calaa kulli xaal cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa laga soo naqliyey inuu nin markaa oo makhfiratuhu ku daray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh wa makhfiratuhu ma salaanta horeu ku daray mata dambe hadda ma kala hubo dadna cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi assalaamu intaha ila albarakaat salaantu barakaday ku dhammaatay ilaa barakaday ku eg tahay ilaa barakada ayay ku eg tahay marka maadaama aynaan haynin saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam cid ay ka sugan tahay wa makfiratuhu inay ku dareen xadiis yacni suganna aynaan haynin waxaynu ku sugnaanaynaa inta daliilku markaa uu sheegay sugani intaasaynu ku kaaftoomayna ishkaal haddii lagu soo arooriyo sheekh albaani oo la yidhaahdo haddii uu ka hore ku daro wamakfiratuhu ka warran wuxuu leeyahay wamakfiratuhu kuma dari karo isagu waayo daliil inuu ku daro lama hayo saas aawadeed marka uu ku daro maxaad ka odhanaysaa aduu markaa kuma soo aroorayso wuu mancinayaa in ziyaadada lagu daro calaa kulli xaal hadday markaa sidaas ahaan lahayd khulaasadu waxay tahay hadday markaa noqon lahayd wa barakaatuhu marka la gaadho ila salafka qaarkood kollayba waa qaarkood waa dhammaystiri jireen salaamtee hadday marka waxay ahayd in lagu daro marka laga radinaayo waa la soo naqlin lahaa cid ku dartay saas aawadeed haddii la dhammaystiro yacni waxay noqonaysaa mid la mido ah in lagu jawaabayo wallahu aclam aw rudduuha aw rudduu mislaha ama mid la mida ah ku celiya oo salaanta kaga qaada rudduuha looma jeedo caynteedii u celiyo oo salaantii qofku ku salaamay iyadu waxa weeye dee waa salaam isaga ka soo baxday tiisii inta la qabtaa dib loogu celinayaa ma aha ee mid la mida weeyi marka misli baa la qadaraya ya misli baa la qadaraya aw rudduuha aw rudduu milaha caynteedii maaha yadii mid la mida ku oo kaga qaada bi an taquulu lahu inaad ku tidhaahdaan kaga qaada kamaa qaala siduu yidhi si la mida ay ilwaajibu axaduhumaa waajibku waa labada midkood waalawalu afdal ka hore ayaa afdal ah ka hore oo raddigu waa waajib salaamtii in la qaadaa waa waajib amaa salaamta in la bilaabaa waa sunna muakkada wey sunna mu'akkada wey ina allaha kaana calaa kulli shayin xasiiba ina allaha kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin xasiiban shay kasta mid xisaabaya ayuu ahaaday ay muxaasiban xisaabayo fa yujaazi calayhi ka abaalmarina xasiiban bimacnaa muxaasiban wa minhu raddu salaam wuxuu ilaahay ka jazaynayana waxaa ka mid a raddu salaami salaamta celinta la celinaayo oo cidda salaamta markaa radida waa ka jazaynaya waa ka abaalmarinaya ah, sida acmaasha kaleba uga abaalmarinaayo khayr iyo sharba wakhasatii sunnatu alkaafira waalmubtadica oo sunnadu waxay soo gaar yeeshay oo ka reebtay in e, laga radiyaa inay waajib tahay alkaafira gaalka waalmubtadica iyo bidcoolaha waalfaasiqa iyo faasiqa waalmusallima calaa qaadi alxaaja iyo ka salaamaya ka e, xaajada gudanaya bimacnaa ka korka u fadhiya yacni markaa ka salaamaya qofka xaajat linsaan yacni gudanaya waxaa xaajo gudanaya ka salaamayna inuu salaamta ka celiyo isagana ma saara waman fi lxammaami iyo ka xamaamka ku sugan xamaamka waxaa loo jeedaa meesha markaa laysku kulaylinaayo ayaa looga jeedaa xamaam fii lugati alcarab asaalatan waxaa la odhan jiray min alxamiim baa laga keenay marka meesha lagu maydho oo biyaha markaysa marka kulul loo isticmaalo ayaa asal ahaan la odhan jiray waa kala duwanaan jireen meesha lagu xaajo gudanaayo iyo meesha markaa waxaa lagu maydhanayo marka sidaas aawadeed waman fi lxamaam waxaa loo jeedaa meeshaas marka waxawan yani markaa biyaha kulul lagu maydhanayo ama biyaha kulul la isticmaalayo ama laysku kulaylinaayo taasaa laga tilmaamaya yani cawradiisii baana bannaan oo yacni markaa dee dharkii waa dhigtay marka kii xaajada gudanayay kii salaamay iyo kii xamaamka ku sugnaa kii salaamay iyo wal aakili kii wax cunayey kii salaamay intaaba yacni markaa raddigu waajibkuma aha isagaaba keenaya falaa yajibu raddu calayhim inay ka radiyaan waajibkuma aha inay salaantaa ka celiyaan waajibkuma aha bal yukrahu fii hayri alakhiiri waa la karaahiyaystaa ka dambe wixii aan ahayn inuu marka waxa weeye raddiyo waa la karaahiyeystaa wa yuqaalu lilkaafiri wa calayk gaalkana waxaa lagu yidhaahdaa wa calayk baa lagu yidhahdaa wa calayk gaalada waa kii xadiidku u soo arooray laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam yuhuudda iyo kiristaanka salaam ha ku bilaabina hadday idin salaamaanna waxaad tidhaahdaan yani xadiid kale waa kii sheegayey wa calayk dhaha yacni haddii ahlu kitaabku idin salaamaan faquuluu wa calaykum sidaa ku dhaha faquuluu wacalaykum marka in lagu bilaabaana ma bannaano gaalada salaam assalaamu calaykum lagu yidhaahdaa haddii ay ku salaamaan oo assalaamu calayka ay kugu yidhaahdaanna wacalaykum baad odhanaysaa ama wa calayka yacni saasaad odhanaysa waxaana dhacday gaalada qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u yimaadeen oo yuhuudda qaarkood intay u yimaadaan bay odhan jireen assalaamu calayk intay hoos u yara dhigaan codka iyagoo moodsiinaaya asalaamu calayki inay ku yidhaahdeen ya markaasay laamka ka tegayiin assalaamu calayki markaasay odhanayeen si waadixoo sarana umay odhanayn hoos bay u dhigayeen ya si aanu markaa eh, aanu u dareemin maxay rabeen in iyagu nebiga habaaraan nebiguna salaamta ka qaado u duceeyo oo ku yidhahdo wacalaykum calaykum assalaam uu ku yidhaahdo oo ay duca nebi helaan duca nebi bal waa beeniyeen waa ka gaaloobeen haddana ducadiisa ayay markaa doonayaan inuu u duceeyo mar labaadkana colaadday u qabaan waxay doonayaan inay habaaraan saasay rabaan ya caaishaa maqashay iyagoo nabiga leh calayhi salaatu wassalaam assaamu calayk markaasaa waxaway nebigu wa calaykum ku yidhi markaasaa caaisha waxay tihi wacalaykum assaam waddaam waallacna korkiinna geeri assaam maxay noqonaysaa marka laamka laga tago assaam waxay noqonaysaa geerida geerii korkaaga haata wey saasay nebiga ku habaarayaan markaase caaisha waxay tii wacalaykum assaam waddaam waallacna ya yacnii geeri iyo ceeb iyo nacdalba korkiinna ha ahaato may xanaaqdo saasay ku tiri markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaishatu ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha caaishaay ilaahay afxumada ma jecla yaa afxumada in layska doondoono cidaynay dhaqan u ahayn afxumo iska raarraadiso oo isku kalliftana ma jecla markaasay ti yaa rasuul allahi miyaaad maqlin waxay yidhaahdeen yaa assaamu calayk bay yidhaahdeen markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo miyaad maqlin waxaan ku idhi calaykum baan ku idhi idinna korkiinna ha ahaato yacni waxaa nugu tidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innagu ducadaynu ku nidhaahno waxaynu ku habaarro waa loo aqbalayaa waa ku dhacayaan laakiin wax iyagu inugu habaaraan laynooma aqbalayo laynooma qaadayo saas wey marka gaaladu haddii ay markaa salaamaan qof muslima waxaa loogu jawaabayaa wa calayka ama wa calaykum ayaa loo odhanayaa suwarka kale uu sheikhu sheegay oo ku saabsan yacni markaa bidcoolaha iyo faasiqa iyo inaan markaa la salaamayn baabulhajri bay u soo aroortay oo waxa weeye markaa adilada laga daliishaday sida xadiidkii kacbu bnu maalik oo tilmaamayey markii laga haajiray saddexdii yacni markaa cudurdaar la'aanta ghaswatu tabuuk uga dib dhacay dee waxaa layihi muslimiinta cidiyaen la hadlin ha la hadlina gooya la yidhi dee wax salaama lagama qaadayn wax salaama lagama qaadayn bidcana iyagu lama imanayo fisqi bay la yimaadeen shay macsiyo ah oo dembi ahoo fisqi ah bay la yimaadeen cudurdaar la'aan bay nebigii uga hadheen iyadoo markaa ku tacayunay farducayn ku noqday sidaasaa marka waxa weeye yacni la amray in laga haajiro ya yani kacb ibn maalik waa ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisaan imaadaa nebiga agtiisa intaan imaadaan salaamaa buu yidhi markaasaan waxaan eegaa dibnihiisa bal inay dhaqdhaqaaqeen salaamuu maqlayo kama qaadayn bal inuu hoos uga qaadoo dibnaha yara dhaqdhaqaajiyaan eegaa wax dhaqdhaqaaqa ma aragni waana iga jeestaa buuyi agtiisaan dabeedna ku tukadaa buuyi agtiisa ayaan ku tukadaa buuri dabeedna hoostaa ka yara eegaa buuri markaan hoosta ka yara eego ayaan waxaan arkaa isagoo isoo eegayo markaan eego aan ilqoodha ka eego way iga jeestaa marka kalena waa isoo yaro jalleeca marka xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa yacni faasiqi lilhajri in salaamtii aan yacni markaa in looga radiyo in layska daynayo baabulhajri weeye mubtadicuna in laga haajirayo oo aan salaamta laga qaadani waa cala sabiili awlaa laakiin ashyaadaasi calaa kulli xaal waxay ku xidhan tahay calaa xasabi almaslaxa sida culammadu taxqiijiyeen oo marka maslaxa raajixa ku sugan tahay ayaa marka waxawe salaamta aan laga qaaday ama haddii waxaweye maslaxa aynay ku jirin haddii aynay maslaxa ku jirin waxay noqonaysaa in laga qaadaayo ayay noqonaysa in laga qaadaayo ayay noqonaysa yani baabkaas waxay ku xidhan tahay sida culammadu marka ay taxqiijiyeen oo shaykhulislaam ibnu taymiyana fii bacdi kutubihi kaga hadlay calaa xasabi almaslaxa ayay ku xidhan tahay hajrulmubtadic iyo hajrulfaasiq yani waxa weeye waa marka ay maslaxa raajixa ku sugan tahay wa ilaa haddaan maslaxa raajixa ku sugnayn waxay noqonaysaa in laga radinaayo laga qaadayay noqonaysa waalmusalima calaa qaadi alxaajati wa fi alxamaami waalaakili kuwaasna waxa weeyaan culammadu eh, ijtihaadan bay kollay markaysa markaa eh, u sheegeen oo u tilmaameen magaca marka waxa weeyaan allah kollayba waxa fiican iyadoo markaa la dahaaro qabo in la sheego ayaa fiican xadiis baa soo arooray tilmaamaaya nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo markaa eh, kaajaya in la salaamay dabeedna falam yarudda calayhi salaamtii aanu ku celin Eh, xadiiska marka waxa weeye siduu muslim ugu yimi qadarkaa weeye yacni riwaayo kalena ay sheegayso yacni isla xadiiskaas markii dambe waxa weeyaan falam yarudda calayhi xataa yatawadda'a yacni kama celin ilaa uu weysaystay dabeedna wuxuu yidhi innii karihtu an adkura allaha ila calaa tuhrin anigu waxaan karaahiyaystay inaan allaha xuso anoo tahaaro ku sugan mooyaane si kale inaan allaha u xuso waa karaahiyaystay buu marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal hadduu si deg dega ah kollay u tahaaro qaadanaayo inuu waxaweeye dibdhigaayo celinta ilaa inta uu ka tahaaro qaadanayo laakiin haddii kale yadharu inay markaa waxaweeye sida muuqataa oo aynu markaa radin karo oo kurigu karaahadani maaha karaahadii taxriimka ahayd markiisa waxa ma aha in laga fiican yahay bay tilmaamaysaa taasna waxa weeye markaa asalkuna de wuxuu ahaa raddigu waajib buu ahaa marka de haddii laga bixi karo oo ay noqonayso waxa weeye in markaa degdeg u tahaaro qaadanaayo wuxuu la sugayaa intuu tahaaro qaadanayo waana u cudur daaranayaa qofka dee markaa sababta uga radin waayey degdeg uga radin waayey culammada qaar baa yidhi xaalka noocaasa salaamtii qaadimaya marka hadduu tahaaradii deg u samayn karo waxay noqonaysaa inuu markaa ka qaadayo markaa dambe laakiin haddii kale xaaladda hore waa ka radinaya maa ka radinayaa hmm. ka korka u fadhiyana dee wuu hadli karaa ha laga fiicnaado laakiin waa hadli karaa marka laa ba'sa inuu salaamtii radiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi ayuu wuxuu ku yidhi ii keen istijmaar inuu su u sameeyo ayuu wuxuu yidhi markaa ii keen dhagxan ii keen markaasuu u keenay laba dhagax iyo iyo falti dameeraad buu u keenay markaasuu iitini bikhayriha innahaa rigs ta nijaas weeyaane wax kale ii keen ya dee korkii baan u fadhiyaa laakiin cawradiisu dee waxa waxa lagu xambaarayaa inay markaa ka asturan tahay isaguna dee cawradiisa aanu yani markaa eegayne yani xaggaa dambe uga dhiibaayo isaguna qaabku markaa u fadhiyaa qaab cawradiisu ka qarsoon tahay tahay xagga kalena gabbood leedahay maxaa loogu daray kan waxay culammadu yidhaahdeen sida asxaabuulxawaashi ay tilmaamayaan waa qof markaa cuntadii ficlan ku guda jiro afkii u mashquulsan yahay oo aan raddin karayn amaa waxaa cunaye laakiin hadduu wax cunaayo laakiin markan uu liqo afku u bannaan yahay xaaladdaasi marka waxaan yani markaa ma soo gelayso ee waxay noqonaysaa uu radinayaa allah waxauu yidhi allaahu laa ilaaha ilaa huu allaahu allah laa ilaaha ilaa hu mid la caabudaa xaqa ma aha ilaa huwa isaga mooyaane in allah la caabudaa waa xaq laakiin ghayrkii in la caabudaa waa baatil layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaama ay wallaahi allah baan ku dhaartay layajmacannakum idinkulmiya oo idinkulmiya oo idinkulmiya allah ilaa yowmi alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheeda idinkulmiya laa rayba fiih xaal maalinta qiyaame aan wax shakii ku sugnayn imaatinkeeda waman asdaqu min allaahi xadiisa waman asdaqu yaa ka run badan min allaahi allah yaa ka run badan xadiisan xag war ahaan yaa uga run badan cid ka run badani ma jirto marka tawxiidkiiyo bacsigii baa aayaddu tilmaamaysa iyo hadalka ilaahay inuu yahay asdaqu xadiis warka ugu runnimada badan inuu yahay allaahu allah laa ilaaha ilaa hu ay laa macbuuda xaqun ilaa hu mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa hu yacni mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugnaa ilaa huwa allah mooyaane haddaad doonto bixaqin baad qadaraysaa markaasaad khabarka aad qadaraysa oo bixaqinna ku tacalluq siinaysaa ilaah haddaad doontana markaysaga xaqun baad khabarka ka dhigaysaa laftiisa ma'adduhu waa waaxid la yajmacannakum wallaahi allah baan ku dhaartay laamkaasaa la garanayaa hortii inay dhaari yacni markaa ay dhaari taallo imaa madkuuran wa imaa muqadaran wallaahi allah baan ku dhaartay layajmacannakum idinkulmiya oo idinkulmiya oo idinkulmiya allah tashdiidka markaa nuunka la shaday waxay caddaynaysaa tawkiid musaqalay caddaynaysaa waxay ka dhigan tahay ficilka saddex goor in lagu celiyo min qubuurikum xabaalihiinnu idinka soo kulminayaa idinka soo xashrinayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame intii ka ahaataa laydiin soo xashrinaya ama fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame ayaa markaa gudaheeda ayaa laydin kulminaya waxabaalahan laydinka soo saaraya laa rayba fiiha ilaa shaka fiihi xaal maalinta qiyaame aan wax shakii ku sugnayn yowmkaa laga xaalaynaya yacni fiihi ay fii majii'ihi imaatinkiisa aan wax markaa shakii ku sugnayn waman asdaqu min allaahi xadiisa ay laa axada asdaqu yaa ka run badan maantu waa istifaamiya su'aal baa loo isticmaalaa laakiin waa istifhaamun bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhu u dhacaayo nafyi iyo diidma u dhacaa waman asdaqu yaa ka run badan ay laa axada asdaqu cid ka run badani ma jirto min allaahi allah cid ka run badani ma jirto xadiisan xag war ahaan qawlan xag odhah ahaan cid uga run badani ma jirto allah waxau yidhi famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabuu famaa lakum maxaa idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina ay sirtum filmunaafiqiina xaal aad noqoteen munaafiqiinta sha'nigooda fi'atayni laba kooxood aad noqoteen oo sirtum la qadaroo la yidhaahdo fi'atayni waa khabarkii saaro weeye ama weji labaad wejigaasi waa wejigu jalaalaynku maray wejiga labaad waxay tahay in fi'atayni laga dhigo xaal oo damiirka kaafka laga xaalayo famaa lakum maxaa idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fiatayni xaala kownikum aad tihiin fiatayni laba kooxood aad tihiin fi lmunaafiqiina ay fii shani lmunaafiqiin xaalka munaafiqiinta aad laba kooxood u tihiin xaala kownikum fiatayni fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiin wallahu arkasahum bima kasabuu walxaal allaahu allah arkasahum istiinaaf laga dhigo ama xaal laga dhigo wallaahu allah arkasahum dib buu u celiyey ama hoos buu u celiyey bimaa kasabuu ay bisababi kasbihim kasabkoodiiyo xumaantoodii daraaddeed waxay shaqaysteen ee xumaanta ahayd aawadeed ayuu xumaantii ku celiyey iyo gaalnimadii aturiiduuna an tahduu man adalla allaah aturiiduuna miyaad doonaysaan an tahduu inaa hanuunisaan man adalla allah ay man adallahu allaahu miduu ilaahay baadiyeeyey ma inaa hanuunisaan baad doonaysaan waman yudlil illaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyana falam tajida lahu sabiila u heli maysid wadda aad ku hanuunayso wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu wadduu waxay jeclaysteen gaaladu low takfuruuna inaad gaalowdaan bay jeclaysteen ama kufrakum kufran kamaa kafaruu ay ka kufrihim gaalnimo gaalnimadooda la mida inaad gaalowdaan bay jeclaysteen fatakuunuuna sawaa'a dabeedna aad noqotaan ay mustawiina qaar siman oo kufriga iyo xumaanta ka siman falaa tattakhiduu minhum wliyaa'a falaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga xaggooda awliyaa'a awliyaha ka dhiganina qaar waxa weeye markaa xigto idin ah oo aa ah markaa yacni sokeeye ka dhigataan oo isu gargaartaan oo isjeceshihiina ka dhiganina xataa yuhaajiruu fii sabiili illaah ilaa ay u soo hijroodaan ilaahay waddadiis fain tawallow haddii ay jeestaan fakhuduuhum qabta waqtuluuhum laaya xaysu wajadtumuuhum meeshaa ka heshaanba ku dila walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiira walaa tattakhiduu minhum cid yaga ka mid a ha ka yeelanina weliyan yacni markaa gargaare ha ka dhigannina walaa nasiiran mid idiin hiiliyana ha ka dhigannina ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miihaaqa ila aladiina kuwii mooyaane intooda kale laayo qabta fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum ila aladiina yasiluuna halkaasaa laga reebaya kuwooda kale qabtoo laaya ila aladiina kuwii mooyaane yasiluuna yacni markaa xidhiidhinaayey oo bimacnaa la xidhiidhaayey ilaa qawmin baynakum wa baynahum miisaaq yacni qolo u irkanayey oo la xidhiidhaayey ilaa qawmin duul intii ka ahaatay duulkaas oo baynakum wa baynahum miihaaq idinkiiyo iyaga dhexdooda heshiis uu ahaaday marka qoladaa intay u irkadaan deedna heshiiskooda la gelaya marka laga reebo intooda kale laaya aw jaa'uukum ama idin yimi xasirat suduuruhum waxay idin yimaadeen yacnii xaal qad xasirat suduuruhum ay laabtoodu cidhiidhtoontay ay ka cidhiirtoontay maxay an yuqaatiluukum inay idinla diriraan aw yuqaatiluu qowmahum ama qowmkooda inay la diriraan labadaba ka cidhiidhtoomay oo idinka inay idinla dagaalamaanna ka cidhiidhtoomay qowmkooda inay la diriraan gaaladaana ka cidhiidhtoomo labadiinnaba doonaya inay badbaadiyaan oo sidaa idinku yimi idinla dagaalami mayno lama soo gaashaan qabanayno idinkana waxba idin yeeli mayno kuwaana iska daaya walaw shaaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa lasallatahum calaykum ay tasliitahum calaykum inuu idinku sallido hadduu dooni lahaa oo gaaladaa idinku diro lasallatahum calaykum waa idinku sallidi lahaa iyaguu idinka korkiinna idinku sallidi lahaayo fala qaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeenoo idinla diriri lahaayeen fain ictasaluukum hadday idinka dheeraadaan falam yuqaatiluukum ayna idinla dagaalamin wa alqaw ilaykum asalama heshiiskana ay idinku soo tuuraan oo heshiis idinka dalbadaan famaa jacala allaahu lakum calayhim sabiila famaa jacala allahu allah ma yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim iyaga korkooda sabiilan waddo aa kullaysaan idinma yeelin ee iska daaya aayadda hore sabab bay lahayd sababtaasi waxay ahayd jamac badan oo munaafiqiini markii ay ka noqdeen ghaswadii uxud cabdulaahi bnu ubay ibnu saluul la noqday ayaa waxa ay yidhaahdeen saxaabada qaarkood aan layno iyaga laftooda aan layno markii lasoo baxay oo duulaankii gaaladii quraysheed soo qaadeen maalintii uxud meeshii la ysku helaayo uxud ahayd buurta uxud yacni hoosteeda halkaas lagu diyaargaroobay ayaa ciidan badan oo dee markaa waa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo sabab ahaa noqday markii ay noqdeen baa saxaabada qaar waxay yidhaahdeen aan layno qaarna waxay yidhahdeen waryaynaan dilin inaga daaya sababtaasaa aayaddan ku soo degtay can zayd bni haabitin radia allaahu canhu qaala lama kharaja anabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa uxudin rajaca annaasu min asxaabi min asxaabii waxaa loo yidhi min xaysu ahaahir wa ilaa binasi alaaya munaafiqiin inay ahaayeen baa laynoo sheegaya faqaalat firqatun naqtulhum wa qaalat firqatun laa naqtulhum fanazalat famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni xadiiskuna bukhaariiyo muslim buu ku sugan yahy lakiin isagoo mutawala bukhaari buu ku yimi isagoo mukhtasarna muslim buu ku yimi markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaha tanfi arijaala kama tanfi annaaru khabasa alxadiid marka sababunuzuul maadaama ay tahay waa noocii la odhan jiray sababunuzuulka sariixa ah inta qisada la sheego fa marka la yidhaahdo waa sabab nuzuulka sariixa nooca la yidhaahdo waxaana la yaqaanaa sabab nuzuulku waa qatciyu dukhuul fi laaya aayadda inuu soo gudagalaa waa qaci wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi yacni waxaad jasmisaa biidkhaali dawaati sababi yacni nusuustas asbaabta u saaxiibkii sababahaas inay soo gudagelayaanoo cumuumka ka mid yihiin qaci oo shay majsuuma oo qaciga ka dhig waana sida madaahibta saddexdii qabaan khilaafan limaalikin shaaficiyo iyo xanaabilo iyo xanafiyo waa siday qabaan maalik baa khilaafay ya maalik isaga waxaa laga sheegay inuu yhi waa danniyu dukhuul warwi can ilimaami dannan tusibi waxaa loo jeedaa naqligu siduu ahaabaad asiibaysaa siduu saxda ku ahaa imaamkana waxaa loo jeeda imaamu maalik marka imaam maalik isagu waa danniyu dukhuul baa laga sheegay laakiin jumhuurku siday mareen oo shaafici iyo axmed iyo abu xaniifaba ay ka mid yihiin ayaa arjax ah sabab nuzuulka aayaddu ama asbaabulwuruudka axaadiistu inay qadciyu dukhuul noqonayaanoo naska soo gudagelayaan maxay qadciyu dukhuul noqonayaan dee haddaan la odhan waa soo gudagelayaano waa qadciyu dukhuul oo la banneeyo inay ka baxsan yihiin waxaa ka laasimaya maxay taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja ah. bayaankii caddayntii in laga dibdhigo wakhtigii ummaddu u baahnayd baa ka laasimaysa wahuwa laa yajuusu bilijmaac ijmacna kuma bannaana taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigo u caddayn waayaa ijmaac baynay ku bannaanayn oo ay ku tahay midaan jaa'is ahayn marka calaa haada qisada xadiisku sheegayo waxay ku saabsan tahay cid munaafiqiin ay ku saabsan tahay yacni saas weeye waxaa kaloo allah inoo sheegayaa dee gaaladu munaafiqiintuna hoostay gaalo ka yihiin inay wada jecel yihiin in la gaaloobo oo gaalnimo gaalnimadooda la mida lala yimaado marka dee inaan laga weli yeelanayn la jeclaanayn ya falaa tattakhiduu minhum awliyaaa xataa yuhaajiruu fii sabiili illah culamada qaar waxay ku xambaareen sidaad mufasiriin badanba ku arkayso hijradan inay tahay hijratulmunaafiqiin in laga tilmaamaayo yacni markaa jihaadka iyagoo daacad ah oo iimaan iyo ixtisaab uga jeeda inay u soo baxaan waxay yidhahdeen mufasiriinta qaarkood hijradu waa saddex nooc waa hijratulislaam oo daaru kufri laga soo hijroonaayo daaru islaam loo soo hijroonaayo iyo hijratu jihaad hijradii jihaadko laga tilmaamaayo yacni markaa nifaaqii in laga baxo iimaan lala yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni loo soo hijroodo aayaddan baa lagu fasira falaa tattakhiduu minhum awliyaaa xataa yuhaajiruu fii sabiili illah waa inay iimaan iyo ixtisaab iyo ikhlaas ku soo baxaan baa looga jeedaa bay yidhaahdeen mufasiriin badani waa yahay nooca saddexaad waxay tahay waa hijratu sayi'aat xumaanaha in laga haajiro wax wixii xumaan ah waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muhaajir waxa ah hijradiisu dhammaystiran tahay ka ka haajira waxa xun oo dhan wax wixii xun yaa ka ka haajira ee ka dheeraada ayaa muhaajir ah oo muhaajirkii kaamilka aha marka alhijratu can isayi'aat xumaanaha in laga haajiraa hadday gaalnimo tahay hadday nifaaq tahay hadday markaa macaasi iyo fisqi tahay hijrada laga haajiraya laga dheeraanaya waxa weeye waa hijro fardu ah waa hijro farducayn ah cid walba waa ku waajib ama hijrada min balad ilaa beled marna waa waajibtaa marna ma waajibto dadka qaarna waa ku waajibtaa laakiin xumaanaha in laga haajiraa cid walba waajib bay ku tahay ya allah wuxuu yidhi famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni aan laqbada jalaalaynka carabka marinno walammaa rajaca naasun markay soo noqdeen dad min uxudin uxud ka soo noqdeen yani dagaalkii uxud markuu dhici doono ikhtalafa annaasu fiihim dadki waa isku khilaafeen iyaga shanigooda fa qaala fariiqun qaybi waxay tii uqtulhum yacni dil bay yidhaahdeen yacni nebiga kaanahu ku leeyihiin markaa la wa qaala fariiqun kooxina waxay yidhahdeen laa mayaha dilina fa nasala waxaa soo degay famaa lakum ay maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu ahaaday sirtum fi lmunaafiqiina fi'atayni xaal sirtum aad noqoteen fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiina fiatayni laba kooxood aad noqoteen firqatayni laba firqo laba kooxood aad noqoteen marka fiatayni waxaa laga dhigay saara khabarkeedii inay tahay wejigaas dee culammada qaar baa maray waana sida jaradiina suyuudi maray laakiin saara iyo isimkeedii labaduba inay xadfan yihiinoo khabarkii baaqi yahay mawdican oo kale qiyaas maaha aha mawaadicay qiyaas tahay waa jirtaa yaa bacda low iyo yacni markaysaa markaa bacda ima iyo marka mawdican oo kale qiyaas maaha saas aawoodee waxa fiican bay culammada qaarkood yidhaahdeen inaan sirtum waxba la qadarine fi'atayni laga dhigo xaal laga dhigo oo damiirka kaafka laga xaaliyo maa lakum maxaa idiin sugnaaday fi'atayni xaala kawnikum fi'atayni xaal aad tihiin laba kooxood tihiin waxaa u tihiin fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiina xaalka munaafiqiinta laba kooxood aa xaala kawnikum kown baa dee qadarmaya yani iyadu markaa ahayd yani xaalka markaa laga tilmaamay ah, dee marka la xaalaynaayo xaala kawnikum waa la odhanaya wallaahu arkasahum wallaahu allah arkasahum waa celiyey ragsiga waxaa loo isticmaalaa raddu shayi maqluuban shayga oo markaysaga hoos loo celiyo ayaa ragsi la yidhahdaa ya ragsi iyo nagsi waa isku macne alraksu wannaqsu saas aawadee ilmaha dabakeenka ah mankuus baa la yidhahdaa mankuus yani waa maqluub yacni halkuu ahayd madaxa inuu keeno ayuu manjaha keenaya marka dee waa qalliban yahay wallahu arkasahum ilaahay baa celiyey oo bimacnaa waxa qallibay oo bimacnaa hoos u celiyey hoos u celintana waxaa loo jeedaa islaamnimadii culuwi bay ka dhigantahay ee korrayn kufriga iyo gaalnimaduna waxay ka dhigan tahay ya yani hoosayn bay ka dhigan tahay hoosayn bay ka dhigan tahay waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi somahayn yacni kii aan u cumri dheerayno nunakisu fi lkhalqi abuurkiisaanu hoos u celinnaa de waa la soo foorinaya saasaa loo soo kojinayaayo dabeedna markaasuu yani isku soo kogayaa ninkii sidaa u taagnaayee dheeraa ayaa isku soo kogaya oo yani marka isku soo yaraanaya ya marka mankuus waa maaddadaa mankuus marka leeyahy waa ilmaha dabakeen kara marka ragsi iyo naqsi waa isku macni bimaa kasabuu ay bisabi kasbihim yacnii kasabkoodii xumaantii ay la yimaadeen aawadeed buu ilaahay kufrigii iyo gaalnimadii ku celiyey oo uu qallibay ila islaamku waa culuwiye waxay kasbadeenoo min alkufri gaalnimo ah walmacaasi iyo macaasi ah aturiiduuna miyaad doonaysaan an tahduu inaa hanuunisaan man adalla allah man adallahu allaahu miduu ilaahay baadiyeyey inaa hanuunisaan miyaad doonaysaan ay tacuduuhum aa ku tirisaan min jumlati almuhtadiina kuwa hanuunsan qaar ka mida aa ku tirisaan wuxuu u fasiray in laga tilmaamaayo tacuduuhum yacnii inaad ku sheegtaan inay hanuunsan yihiin miyaad doonaysaan marka ku sheegista lagu sheegaayo ayuu ku fasiray an tahduu man adalla allah ay tacuduuhum aa ku tirisaan min jumlati almuhtadiin kuwa hanuunsan inay ka mid yihiin oo aad tidhahdaan way hanuunsan yihiin masaasaa rabtaan lakiin culamada qaar waxay u fasireen xaqiiqatan qaar hanuunsan inaad ka yeeshaan oo idinku hidaayo gelisaan miyaad doonaysaa ciduu ilaahay baadiyeeyey baadiyadaadna u qadaray dee ma hanuunin kartaan qalbigoodana hidaaye ma gelin kartaan sida mufasiriintu u badan yahi wajigaa dambe hmm. walistifhaamu fi lmawdicayni lilinkaar istifhaamka oo labada mawdic gudahooda ku sugan lilinkaar inkaar buu u sugnaaday yacni kaannahu in la leeyahay yani ma aha dee inaad u noqotaan markay shaniga munaafiqiinta laba kooxood inaa u noqotaan ma aha addiidme lagu diidaayo mana hanuunin kartaan ciduu ilaahay baadiyey waman yudlil illaahu ay waman yudlilhu allaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo falan tajida lahu sabiila uma helaysi wadda aad ku hanuunayso dariiqan ila alhuda wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk